alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi wasaxbihi ajmaciin wbacd wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala waqad yataqadamu inuu hormaro ayaa dhacda yani markaa khabarkii cala lmubtadai mubtadihii ka hormaro jawaasan iska banaani naxw fi daari zaydun wa wujuuban iyo markaasi waajib noqosho naxw ayna zaydun wainamaa cindaka zaydun wa qowlihi tacaala am calىa quluubi aqfaaluha wanaxwu fi daari rajul halkan wuxuu ka waramayaa sheekhu raximah ullah oo ka mid ah axkaamta markaasi uu leeyahay khabarku inuu ka hormaro mubtadihiisii asal wuxuu leeyahay khabarku waa inuu ka dambeeya mubtadihiisa taasaa asal ah ayib saan sheegnay khabarku wuxuu dhacayaa bimansilati nacti nactiguna waxaa la yaqaanaa inuu markaa mancuudkiisa ka dambeeyo mancuudkiisa inuu ka dambeeyo marka maadaama khabarku uu la mid yahay nactigii mabtadihiisii waa inuu ka dambeeya taasaa asal ah asalka in la khilaafo way dhici kartaa oo markaasi khabarkii uu ka hormaro mubtadihii inuu ka hormaro ka hormarkaa laba loo qeybinaya jawaaz iyo wujuub ayaa loo qeybinaya jawaasku waa mithaalku ina siiyey fi daari zaydun fi daari zaydun zaydkaasi mubtada muahar noqonaya zaydkaasi mubtada muahara ayuu noqonaya fi daarna jaariya majruurkaasi waa khabar muqadama ah weye fi daar jaariya majruurkaasi waa khabar muqadam ah marka wax laazim ka dhigaya fi daar inay soo hormarto meesha ma yaallo wax markaasi laazim ka dhigaya ma u jiro maxaa yeelay zayd oo mubtada ah waa macrifo marka musawiq ooma baahna in laga soo hormariyo khabarkii oo musawiq ka dhigto ooma baahna marka haddii lasoo hormariyo zaydun fi daar la waa asalkii haddii la yihahdo fi daari zaydna waa khabarkii lasoo hormariyey marka taqdiim iyo takhir labaduba waa ku banaan yihiin taas waa jawaaskii wey wujuubkii ayuu sheekh wuxuu nooga tusaaleeyey afar tusaale afartaa tusaaluu sheekhu inoo tusaaleeyey mid kastaba masale ayuu markaa ku tusaalaynayaa oo waxay noqonaysaa afar mowdic ayaa khabarku inuu soo hormaro ayay waajib noqotaa afar mowdic ayuu waajib noqdaa taqadum اkhabr afartii min hal tusaale ayuu sheekhu u sameeyey midda kood waxaa weeye khabarku haddii uu noqdo ismu istifhaam hadduu noqdo yajibu taqdiimuhu haddii ismu istifhaam uu noqdo ama sadru kalaam uu yeesho inuu soo hormaro waajib bay noqonaysaa sheekh wuxuu ku tusaaleeyey ayna zaydun buu ku tusaaleeyey ayna zaydun zayd waa mubtade muakhara aynana waa khabarkii oo markaa soo hormar waa ism اistifhaam fi maxali naصbi khabar muqadama weeyaan waana darf wuxuuna ku tacaluqayaa maxduuf kaain buu ku tacaluqayaa ayna kaainu zaydu kay ku sugnaaday zayd maadaama khabarkii uu noqday shay sadru kalaam leh oo istifhaam uu noqday waxaa waajiba ah khabarka in lasoo soo hormariyo maxaa yeelay ism istifhaamku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha sadru kalaam kale bimacnaa hadalka in lagu bilaabo waxyaalaha xaqa u leh ayuu ka mid yahay lama dibdhigi karo lama ohan karo zaydun ayna lama ohan karo carabku ma diidayo laakiin qaacida ahaan marka la eego sax maahan oo markiiba waxaa lagu bushinayaa oo waxaa la ohanayaa ayna waa sidru kalaam bay istifhaam wey sidru kalaam bay leedahay mar hadday sidru kalaam leedahay ismu istifhaamna ay tahay maxaa dib loogu dhigay laazim waa in warka lagu hadalka lagu bilaabaa laazim waa in hadalka lagu bilaabaa marka waa masalo wey masaladaas daabitkeeda wuxuu yahay haddii khabarkii sadrulkalaam uu yeesho hadalka in lagu bilaabo haddii uu laazim ku noqdo taqdiimkiisa waajibaya midda labaad waxaa weeye haddii khabarkii mubtadihii hadduu maxsuur noqdo mubtadihii hadduu maxsuur noqdo iyaduna waxay noqonaysaa in dib loo dhigo ayaa laazima khabarkan lasoo hormariyo mabtadihi hadduu noqdo maxsuur waa sida inamaa cindaka zaydun miaalku ina siiye weeye inamaa cindaka zaydun ayb zayd waa mubtada muakhara cindakana waa darafki waana khabarkii oo soo hormaray waa khabarkii oo soo hormaray waa la xasriyey waxaa la mida ah, wamaa fi daari ilaa zaydun baa la mid ah wamaa fi daari ilaa zaydun fidaarkaasi waa khabarkiioo soo hormaray zaydka dambena waa mabtadihio dib u dhacay weeye sababtu maxay tahay waayo mabtadihii baa maxsuur noqday mar hadduu maxsuur noqdayna waa in markaa dib loo dhigaa khabarkiina waa in lasoo hormariyaa marka masalada labaad ayay noqonaysaa masalada saddexaad sheekh wuxuu ku tusaaleeyey aayadda am calaa quluubin aqfaaluhaa ayuu ku tusaaleeyey daabitkeeduna wuxuu yahay mabtaduhu waa inuu wataa damiir u noqonaya juزء min اkhabr waa inuu u noqonayaa mabtadhu waa inuu wataa damiir damiirkaasoo u noqonaya bacdi khabar ka mid a aqfaal waa mubtade muahara loo idaafeeyey wuxuu wataa damiiro haada haadaas waxay unoqonaysaa quluub bay u unoqonaysaa quluubtuna waa qeyb ka mid a khabarki lanna khabarku wuxuu ka kooban yahay xarf jar oo calaa ah iyo quluub oo markaa majruur ah marka calaa oma noqonaye damiirku wuxuu unoqonaya qulubtu unoqonaya marka juزء min akhabr aw bacd min akhabr ayuu noqonaya oo qulubta ah marka maadaama mubtadihii uu wato damiir u noqonaya bacd min akhabr mubtadihii in dib loo dhiga laazima oo maxaa laazim ka dhigay waxaa laazim ka dhigay damiirkaasa waxaa la doonaya inuu u noqdo shay lafdiga kaga horeeya shay lafdiga iyo ku dhawaqa iyo sheegitaanka ku horeeya inuu unoqdaa la doonaya walow rutbahaan haba dambeeye oo shaygu marna wuxuu ku hormaraa xagga lafdiga marna wuxuu ku hormaraa xagga rutbada mabtadahii khabarku waxaa la yaqaanaa rutbadu waxaa weeye ashyaadu iyo kelmaduhu carabiga manaasil boosas bay kala leeyihiin ficil iyo faacil iyo mafcuul xagga booska marka la eego rutbada marka la eego ficilka ugu horeeya waxaa ku xiga faacilka waxaa ku xiga mafcuulka haddii lagu weydiiye marka ficilka iyo faacilka rutba ahaan keebaa horeeya waxaad oranaysaa ficilka horeeya ayib wawaritha sulaymaanu daawuuda wawaritha sulaymaanu daawuuda waritha waa ficilkii sulaymaanu waa faacilkii daawuudana waa mafcuulkii idan sidaa ay u kala horeeyaan bay markaa u kala horeeyan rudba ahaan iyo mansil ahaan iyo daraj ahaan u kala horeeyaan haddii marka aada maqasho rutbu ku horeeya macnaa waxa wey xagga asaalatan ayuu markaa booskii uu lahaa ayuu ku hormaray marka lagu leeyahy lafdi ahaan buu ku horeeyaana xagga sheegitaanka ayaa la hormariyey walow mansiladiisu haba dambayse marka laga waramayo mubtadiya khabar marka laga waramayo rutba ahaan iyo darajo ahaan khabarkaa dambeeya asaalatan waxaana horeeya maxay mubtadaha horeeya hadalka marka la sheegayo mubtadaha la sheegaa marka hore khabarkana waa la dambeysiiyaa hadii lagu weydiiye marka mubtadiya khabar rutba ahaan horeeya jawaabtu waxay tahay rutb ahaan waxaa horeeya mabtadaha horeeya khabarkon rutb ahaan wuu dambeeya marka maadaama arinku sidaa ahaa maanta khabarkii oo rutba ahaan dambeeyey ayaa lasoo hormariyey khabarkii oo rutba ahaan dambeeyey ayaa lasoo hormariyey maxaa loo soo hormariyey waxaa loo soo hormariyey damiirka ku sugan aqfaal haadaas ayaa waxaa la doonaya in loo celiyo waayo damiirku waxaa la doonayaa in loo celiyo shay lafdan wa rutbatan ku horeeya haddii la waayana shay lafdan ah, markaasi ku horeeya laakiin rutba ahaan ku dambeeya in loo celiyo ayaa markaa la doonayaa marka waxaan sax noqonaynin in la yidhaahdo in damiirkii xagga hore la geeyo oo masalan carabi ahaan aqfaaluhaa am calaa quluubin sax ma noqonayso carabi ahaan limaada lianna damiirka aqfaal ku sugan wuxuu u noqonayaa quluubtu u noqonayaa idan waxaa dhacaysa damiirkii inuu u noqday shay lafdi ahaan iyo rutba ahaanba dambeeyey in loo celiyey ayaa halka kasoo baxaysa oo rutba ahaan wuu ku dambeeyaayo de khabarka dib baa loo dhigay lafdi ahaan iyo sheegitaanna de wuu dambeeyaayo eh, waxaa lagu bilaabay aqfaaluhaa am calaa quluubin sheegitaanki iyo ku dhawaqii iyo darajadii labaduba waxaa dambaysa quluubbaa dambaysa marka in damiirkii loo celiyo shay lafdan wa dambeeya lama ogola arinkaasaa la diidan yahay idan mal xal mar haddii aan la ogolayn damiirku inuu u noqdo shay lafdiga rudbatan dambeeya maxaa lagu xalinaya xalku wuxuu noqonayaa in haddaba shaygii rudba ahaan dambeeyey xagga hore la geeyo oo la yidhaahdo damiirkii wuxuu noqday shay lafdi ahaan ku horeeya laakiin mansil ahaan maxay dambeeya soo waadix maaha ayaa damiirka loo celiyey marka arinkaas iyadoo laga taxadarayo ayaa calaa quluub loo soo hormariyo khabarkiia waa maslada saddexaad maslada afraad waxa weeye waxa wey fidaan rajul waa masladaa soo marnay weeyaan masladaas waxay ahayd mabtaduu hadduu nakiro noqdo yani markaasi mabtadanimo uma suurtoobo in la helo musawaq wax u cunansiiye ama baneeyo mooyaane bimacnaa mubtade nakira ma noqdo ilaa bimusawiq mubtade nakira ma noqdo in la helo wax arinka u cunansiiye mooyaane waxyaalihii u cunansiinayoon soo marnay waxaa ka mid ah inuu noqdo mubtadihii nakiro laakiin khabarkii jaar iyo majruur u noqdo oo markaa laga soo hormariyo marka masaladan oo kale fi daari rajulun waxaan sax noqonaya in la yidhaahdo rajulun fi rajulun fi lama ohan karo limaada maxaa loo ohan waayey waxaan loo ohan karaynin rajul waa mubtadi waa nakiro musawiqna ma haysto idan mubtadi ma noqon karo wax kaloo u cunansiyan lama hayo haddii laakiin laisdaba mariyo khabarkii oo fi lasoo hormariyo rajul dib loo dhigo xaalka noocaas rajul mubtada waa noqon karaa لmaada لأna musawiq buu haysta w cunansi u haystaa waxaas muxuu yahay waxaas wuxuu yahay waa khabarkiio jaar iyo majruur in lasoo hormariyey kaasaa u cunansiinaya idan afartaa masأalo ayuu markaa sheekhu tilmaamay misaaladii buu inoo sheegay laakiin daabit ahaan iyo masale ahaan kuwaa sheegnay bay noqonayaan waqad yataqadamu inuu hormaro ayaa dhacda khabarkii cala اlmubtadaي uu ka hormaro jawaaزan banaani naxw fi daari zaydun oo wujuuban iyo waajib noqoso naxwu ayna zaydun weeyaan wainamaa cindaka zaydun zaydka mubtada muahara ayna waa khabar muqadama wainamaa cindaka zayd zayd mubtada muahara cindakana khabar muqadama wey wa tacaala am calaa quluubin aqfaaluhaa aqfaaluhaa mubtada muahara wey calaa quluubna waa khabar muqadama weye damiirkaa aqfaaluhaana quluubta u noqonaya wanaxw fi daar rajulun oo kale weeye rajulun baa mubtada muahara fi daarna waa khabarka soo hormaray jaariya majruurkaas wqad yuxdafu in la xadfaa dhacda kulun mid kastoo min almubtadi wاkhabr ka mid ah jawaasan iska banaane naxu salaamu qowm munkaruun ay salaamu عalaykum antum qowm munkaruun halkan wuxuu ka waramaya sheikhu raximah اllahu tacaala khabarkii iyo mubtadihii mid kasta inay banaan tahay in la xadfo xadafkaasi laba u qaybsamaya mar wuxuu noqonayaa jaa-is marna wuxuu noqonayaa waajib wuxuu soo hormariyey xaalka ay jaa-is tahay mabtadihii iyo khabarkii mid kasta in la xadfo tusaalu sheekhuna siiyey salaamu qowmu munkaruun mithaalkaasi mabtadana waa xadfan yahay khabarna waa xadfan yahay mubtada la sheegay khabar baa laga xadfay khabar baa la sheegay mubtada laga xadfay salaamu salaamun waa mubtade khabarkii baa xadfan wuxuu noqonayaa carabi ahaan qur-aan waxba kama xadfanee carabi ahaan wuxuu noqonayaa salaamu calaykum calaykum oo khabar noqon lahayd ayaa markaa meesha ka xadfan qawm waa khabr mabtada ka xadfana waxaa loo soo qadaraya antum qawm munkaruuna qowmka laga sifaynaya marka waa mabtadihii oo la xadfay iyo khabarkii oo la xadfay su-aal baa laisweydiin karaa su-aasha waxay tahay salaamun waa mabtade mabtade w khabarkiis uu xadfan yahay waa calaykum salaamunna waa nakiro musawiqaadkii aan soo aragnay mid ka mida eh, kama muuqdo musawiqaadka aan soo aragnay waxay ahaayeen in la sifeeyo salaamun in nakirada la sifeeyo musawaqaadkay ka mid ahayd in la idaafeeyo in lasoo hormariyo khabarkii oo markaa jaar iyo majruur mubtadiyo markaasi nakiraana dib loo dhigo in markaasi nafyi istifhaam lagala hormaro nakiradii waxyaalihii u cunansiinaya nakiro inay mubtado noqoto ayay kuwaas ahaayeen idan kuwii midna kuma sugna salaamun nafyi istifhaam lagalama hormarin lama sifaynin lama idaafaynin lama soo hormarin jaar iyo majruur khabar lagama soo hormarin idan waxaa la ohanaya salaamun waa nakiro waxaan u cunansiiyey waa duco ayib lafdiga nakirada hadduu duco noqdo waxyaalaha u cunansiiya ayay ka mid tahay ayib salaamu nabadgelyo waa duco idan ducadaasa u cunansiinaysa anaga tilmaanay musawiqaadku afarta kelimahan way fara badan yihiin marka salaamu calaykum salaamu calaykum baa loo soo qadaraya qowmu antum waxaa laakiin shardiga culimadu yidhaahdaan waa in qariino la hayaa marka la xadfaya mabtadahi khabarka mid kastaba waa in qariino iyo calaamad tusinaysa waa in loo hayaa ayib nin baa wuxuu ku yidhi kayfa zaydun kayfa zaydun zayd ka war waxaad odhanaysaa saxiixun saxiixun waa caafimaad qabaa saxiixa marka muxuu yahay waa khabar maxaa ka xadfan mabtadaa ka xadfan oo muxuu noqonayaa زayد صaحيiح زayd in la xadfo ma dliil maxaa tusinay zayd in la xadfay oo markaa mubtadihii ah waxaa laga fahmayaa wuxuu ku jiraa su-aashuu ku jiraa kayfa zaydun su-aashaa lagu sheegay maadaama su-aashii lagu sheegay sheegitaanka la sheegay baa calaamad u ah inuu asagu maanta mubtadihiya wa fii jawaabi kayfa zaydun quldanif fazaydun istugniya canhu id curif marka waxaad ohanaysaa kayfa zaydun kayfa camrun صaxiixu ama mariidu marka lafdiga la sheegay waa khabarka mabtadaha xadfan mabtadahaasna waxaa lagu sheegay su-aashii baa lagu sheegay marka qarina loo haya calaamad baa loo haya amaarad ayaa loo hayaa tusinaysa waxaa lamid ah haddii lagu yidhaahdo man cindak agtaada yaa ku sugan waxaad ohanaysaa caliyo cali baad ohanaysaa caligaas waa mubtade caligaas waa mubtade maxaa xadfan khabarkii oo muxuu noqonayaa caliyun cindii cindii inay meesha ka xadfan tahay ma daliil su-aashii baa lagu sheegay man cindak waa calaamad waa qariino marka marka la xadfay mabtadahi khabarka waa in qariino iyo calaamad waa in loo hayaa waila laskama xadfi karo waxaa tusaale usoo qaataan ayagoo labadiiba lawada xadfay mabtadihii khabarkii oo lawada xadfay waxaa tusaale usoo qaataan azaydu qaaimu nin baa wuxuu yihi azaydu qaaimu zayd miyuu taagan yahay wuxuu ku jawaabay kii jawaabay nacam naxa marka khabarna maahan mubtadana maaha sawadex maaha khabarna maahan mubtadana maahan waa xarfu jawaab marka labadu waa maqan yihiin labadiba waa maqan yihin marka muxuu noqonaya hadii lasoo qadaro ayib marka lagu weydiiye su-aasha ah azaydun qaa'imun nacam baa tiri su-aasha waxay noqonaysaa mubtadii khabar hadii lasoo qadaro zaydun qaaimun zaydun qaaimun marka haddii calaamad ama amaaro loo hayo waa la xadfi karaa waqad xulafu in la xadfaa dhacda kulu mid kastoo min almubtadai walkhabar ka mida jawaazan iska banaani naxو salaamu qowmu munkaruun wey ay salaamu calaykum antum qowmu munkaruun wayajibu waxaa waajibaya xadfu اlkhabri khabarka xadafkiis waajib bay noqonaysaa bacda lowlaa lowlaa gadaasheeda naxو lowlaa antum lakuna muminiin ay lowlaa antum mawjuuduun wa bacda alqasmi sariix dhaar sariix ah dhaarnimada ku cadma gadaasheedana waa la xadfaa naxو lacamruka inahum lafii sakrati yacmahuun ay lacamruka qasami wa bacda waawi lmaciya wowdu awlmacyada la oran jirayna gadaasheeda iyaduna khabarka waa la xadfayaa naxw kulu saanici wamaa sanac ay maqruunaani wa qabla xaalin xaal hortiisna waa la xadfayaa khabarkii xaal hortiina khabarkii waa la xadfayaa allatii xaalkaasoo laa tasluxu aan ku habboonayn an takuuna khabaran khabar inay noqoto naxwu darbi zaydan qaa'iman ay idaa kaana qaa'iman halkan wuxuu ka waramayaa sheikhu raximah axwaasha ay waajibayso khabarkii in la xadfo isagoo jawaaza ayuu kasoo waramay halkan wuxuu ka waramayaa khabarkii xadafkiisii oo markaa noqday waajib noqda afar masalo ayuu sheikhu noo sheegay masalada kood waxa weeyaan bacda lowla lowladaasi waa lowlada loo yaqaan lowla imtinaaciya loo yaqaana lowlaa xarfu imtinaacin liwujuudin ayaa la yihahdaa xarfu imtinaacin liwujuudin lowlaadaas gadaasheeda mabtadaha dhaca khabarkiis waa la xadfaa aayaddu sheikhu inoogu tusaaliyey lowlaa antum lakunaa muminiin antum waxay noqonaysaa mubtade lowlaa antum antum waxay noqonaysaa mubtadi khabarkii wuxuu noqonayaa lowlaa antum mawjuuduna inoo qadara laakiin sidaa saxda ah waa in la yidhaha sida ibnu hishaami ay tilmaamayaan lowlaa antum tadatumuuna haddiina naga hor istaageen xaqa lakunaa muminiin muminiin baan noqon lahay oo waxaa laga fahmayaa anaxnu sadadnaakum can اlhudaa in khabarka lasoo qadarayo uu yahay sadadtumuuna inuu yahay waxaa laga fahmayaa anaxnu sadadnaakum can اlhuda ma anagaa idinka hor istaagna xaqi iyo hanuunkii marka lowlaa antum sadadtumuuna haddiina naga hor istaageen xaqa lakunaa muminiin marka khabarka lasoo qadarayo su-aasha hore laga fahmaya marka lowlaa marka la icraabaya waxa la ohanaya lowlaa xarfu imtinaacin liwujuudin waa xaraf diidmo imtinaacu thaani liwujuudi اlأwl lowlaa antum sadadtumuuna lakuna muminiin iimaanka in la helo waxaa diiday wujuudahum joogitaanka kuwan ayaa diiday kuwana haddaysa jiri lahayn yani markaa asadu lama heleen laakiin maadaama kuwan ay joogaan marka xarfu imtinaacin liwujuudin ayaa la yidhaahdaa waxaad ohanaysa maala lowlaa zaydun la akramtuka lowlaa zaydun la akramtuka zayd hadduusa joogi lahayn waa ku sharfi laha waa ku karaamayn lahaa marka laleeyahay xarfu imtinaacin liwujuudin marka laleeyahay waxa meesha ka mancoonaaday waxa weeyaan ikraamki ikraam ma jirayo oo maxaa diiday ikraam wuxuu u dhici waaye liwujuudi zayd xarfu imtinaacin ay imtinaacu likraam liwujuudin ay liwujuud eesh zayd baa muxuu diiday maxay xarfu imtinaacin liwujuud xarfu imtinaacin ay imtinaacu thaani liwujuud اlawal helitaanka ka hore la helay ayaa wuxuu diiday in kii dambe la helo ikraamkaasa lagu fahmayaa yani lowlaa zayd laakramtuk ikraamkani waa imtinaac waa mancuunaaday maxaa mamnuuc ka dhigay yani markaas zayd joogitaankiisa wahaakada marka xarf imtinaac liwujuud marka laleeyahy saasaa loo jeedaa ay imtinaacu athaani liwujuud alawal waxaa yada ka horeeya helitaanka la helay ayaa wuxuu diiday wixii ka dambeya in la helo lowlaa gadaasheeda lowlaa imtinaacyada gadaasheeda khabarkii waa la xadfaa wujuban baa loo xadfaa lowlaa antum sadadtumuuna lakuna muminiin lakuna muminin jumladaas waxay noqonaysaa lowlaa jawaabteeda lowlaa jawaabteeda laam baa lagu daraa low jawaabteeda laam ayaa lagu daraa marka lakuna muminiin kuna nun kunaadu waa iyo ismigeedi muminiinna waa khabarkii jumladuna waxaa weya waa lowlaa jawaabteedi weyaan mawdicaasi khabarka waa la xadfaa wujuban baana loo xadfaa mawdica labaad oo khabarka wujuban loo xadfa waxaa weeye bacda qasam sarix dhaar dhaarnimada ku cad gadaasheedana waa la xadfaa khabarka haddii mubtadihii u noqdo qasam sariixa abarki waa la xadfaya sida lacamruka inahum la fii yacmahuun lacamruka mubtadi qasami ayaa marka wa noqonaya khabarkii lacamruka qasami qasami marka in la xadfo waajib weeyaan limaada liana mubtadiba wuxuu noqday qasam qasamnimada ku cad qasamnimada ku cad waxaa laga ixtiraazaya lagu saaraya haddii qasamka uusan ku caddayn oo lafdigan mubtadaha noqday qasamna waa loo isticmaalaa qasam waxaan ahayna waa loo isticmaalaa sida cahdullaahi cahdullaahi oo kale hadii laga dhigo mubtada hadii laga dhigo khabarkiis waajibulxadaf ma noqonayo maxaa yeele cahdigu waxaa loo isticmaalaa dhaar waa loo isticmaalaa cahdullaahi dhaar waa loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa waxaan dhaar ahayn isagoo dhaar loo isticmaala wadigoo yidhi cahdullaahi la axfadana darsa ballanka ilaahay baan ku dhaartaye ballanka ilaahay aan la galay baan ku dhaartaye darsiga waan xaadiraya laakiin haddii la yidhaha cahdullaahi yajib alwafaau cahdulaahi ilaahay ballankiisu yajibu waxaa waajiba alwafaw in la oofiyaa waajib ah ballanka ilaahay aad la gashay inaad oofisaa waajib ah cahdulaahidaasi mma dhaarba waa khabar waxaa laga waramayaa haddii ilaahay aad ballan la gasho ballankaas inaad oofiso waajib weeye meesha madhaar baa ka muuqata war baa lagu sheegay kabar waxaa lagu sheegay ballanka ilaahay aada la gasho inay waajibtahay inaad oofiso warkaasaa lagu sheegay marka wax dhaara meesha kama muuqato cahdullaahi baan ku dhaartay waa qaab ballanka ilaah baa ku dhaartay taas waa dhaa dhaarnada ku cadda laakiin cahdulahi ilaahay ballankiisu e yajib wafa in la oofiya waajib ah cahdulahi marka mubtade yajib wafaana waa khabar maxaa loo cadf waaye waay dhaar loogama jeeda maanta war laguu sheegayo caadi ah inuu ballanka ilahay in la oofiye ay waajib tahay ayuunbaa lagaaga warrama marka sariix marka lagu leeyahy kaasoo kala ku baxaya waa in lafdigani dhaar mooyaane wax kale waa inaan loo isticmaalin sida middaa inoo sheegay markaas cahd الlahi yamiin الlahi amaanaة الlahi dhamaan alfaada waxaa loo isticmaalaa qasam sariixa loo isticmaalaa qasam sariixa ayaa loo isticmaalaa lacamruka qasami bay noqonaysaa yamiin الlahi qasami amaanaة الlahi qasami oo waxaa ji dad marka amaanada ku dhaarta amaana bay yihahden amaana dadka qaarkood ayb xadis baa kuso aroray reebaya oo marka oranaya laa taxlifuu biاlamaana amaanaha ku dhaaranina waa mawdica labaad oo khabarka in la xadfa ay waajibtay mawdica saddexaad waxaa weeye wow xarfu cadaf ah wow caaifo ah wow caaifo ah iyadoo caaifo ah haddana macna almaciyana tusinaysa gadaasheedana waa la xadfaa khabarka sida miaalku sheikhu ina siiye kulu saanicin wamaa sanac kulu mubtada weeye kulu mudaaf saanicna mudaaf wamaa sanaca wowgaas waa xarfu caطfin daalat cala almaciya waa xarfu cadaf maciyana way tusinaysaa wax isu lamaan maadaas waa masderiyo ficilkaa sanaca masder baa laga soo dhalaalinaya masderkaasi wuxuu noqonayaa kulu saanicin wa sincatuhu masderka muxaraka ayaa sanca noqonaya masderkaasi wuxuu ku cadfan yahay kuligii horuu ku cadfan yahay kulu saanicin wamaa sanca kulu saanicin wa sincatuhu owdii macyada tusinaysa wey wasincatu owdaasi gadaasheedaa la xadfaya khabarkii wuxuu noqonayaa kulu saanicin wa sincatuhu maqruunaani waa isku lamaa nin kasta nin kasta iyo farsamadiisu waa isku lamaan yihiin oo nina dee farsamadiisa kama tago ninku hadduu yaqaano maalan sida maalan loo sameeyo wuxuu yaqaanaa kuraas sida loo sameeyu yaqaanaa waa farsamo farsamada wuxuu yaqaanaa sida kuraasa iyo miisaska loo sameeyu yaqaanaa de marka miyay dhici kartaa inuu meel iska dhigo farsamadii waa may way ku labaanta isagay la socotaa in maata maatat macahu wain xaya wain caasha caashat macahu soo waadix maaha wain dahaba dahabat macahu marka kulu saanicin nin kastoo wax sameeya iyo wa sincatuhu sincadiisa iyo farsamadiisu maqruunaani way isku lamaan yihiin wowdaasi marka wa sincatu wowdaasi wow la yihaahdaa lamaanaanshay tusinaysaa sunco iyo ninkii lahaa inay isku lamaan yihiin marka khabarka mesh waa ka maqan yahi maqruunaana weeyaan wow gadaasheeda ayaa khabarka la xadfay waa mawdica saddexaad wey mawdica afaraad waxaa weeye qabla xaalin xaal hortii xaal hortii ayaa markaasi la xadfayaa khabarkii tan dambe shuruud ayay leedahay afar shardi bay leedahay afar shardi lakin wax adag maahan mihaalkaad ka fahmaysaaba afar shardi maxay yihiin mihaalku meesha inoo dhigay baad ka fahmaysaa shardiga kood waxaa weeye mubtadihii waa inuu masder noqdaa mubtadaha meesha khabarkiisa la xadfayo waa inuu masder noqdaa kow booskii khabarkana xaal waa inuu dhacaa xaal waa labo xaaladaasi waa in ay khabarnimo aqbali weydaa oo khabar waa inay noqon weydaa waa saddex xaalkaas saaxiibulxaalkiisu meesha wax laga xaalaynayo meesha wax laga xaalaynayo xaal iyo saaxibxaal baa kala jira xaalku waa kii xaaladii lafteeda weeye xaalka laftiisi weeyaan saaxiibna waa kii u xaaladan u saaxiibka ahaa weeye saaxibalxaalka xaaladan meesha taala saaxiibkeedu waa inuu yahay damiir u noqonaya mabtadihii lasoo sheegay macmuul u leh miaalkaad ku fahmaysaa miaalka ayaad ku fahmaysaa miaalka waxaa weye darbii zayda qaa'ima weye darbii zayda qaa'iman weeyaan darbii waa mubtade waana masder darbi waa mubtade waana masder yadu waa faacilkii masderku faacil buu qaataa lanna sida ficilku camal falaa yadu waa faacilkiisii zaydka meesha yaalna waa mafcuulkiisi mafcuul buu ka dhigtay qaa'imanna waa xaalkii weeye idan shuruuddu maxay tahay shardiga koobaad mubtadahu waa inuu mubtadahan la khabarkiisu awala waa inuu masder yahay daraba yadribu darban darb hadda waa masder ko booska khabarkana xaal waa inuu dhacaa qaa'ima waa xaal booska khabarka dhacday xaalkaasi khabar ma noqon karo khabar ma noqon karo oo saymuuse u noqon karin oo lama odhan karo darbi zaydan qaa'imun khabar baan ka dhigay haddaad tidhaahdeed qaaiman bal hadda khabar ka dhig darbina mabtada ka dhig darbii garaacaygo zaydan zayd aan garaacay qaaimun darbigaa mid taagan weye hal yuusafu darbu bilqiyaam hal yaquumu darbu darbi miyuu istaagaa idan khabar haddaba maaha liana darba laa yuusafu bilqiyaam idan xaalkiina khabarnimo way aqbali weyda waa shardiga saddexaad shardiga afaraad shardiga afaraad xaaladan saaxiibkeedu meesha wax laga xaalaynayo waa damiir damiirkaasna wuxuu u noqonayaa darbigii masderkan soo sheegay macmuulkiisa oo zaydkaa soo sheegay mafcuulkiisa u noqonaya oo haddii lasoo qadaro saaxiib xaalka muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa darbii zaydan xaasilu idaa kaana qaa'ima darbii zaydan xaasilun idaa kaana qaa'iman xaasilkaasi waa khabarkii weeye xaasilkaasi waa khabarkii lasoo qadarayy asaabatan khabarku waa idaada darafkaas wey darafkaasaa khabarkii ah waa anaga soo marnay kabar darafku hadduu khabar noqdo waxbaa loo soo qadaraa soo maha wa bidarfin aw bixarfi jar naawina macna kaa'inin aw istaqar mar haddii darafkii mar haddii khabarku daraf hadduu noqdo eh, khabarkaa darafka noqda wuxuu ku tacaluqayaa kaa'in aw istaqaru ku tacaluqayaa kaa'in aw istaqara ayuu ku tacaluqayaa marka darafka idaada aan sheegay idaada darafkaasa khabarkii ah haddaba darafkani keligii meel ma istaagayo waa inaan soo qadaraa wuxuu ku tacaluqay oo muxuu noqonayaa xaasilun idaa idaa kaana kaanadana maxay tahay kaanadana waxay tahay idaadani ayaa waxaa ka mid ah shuruudeeda waa in jumlo loo idaafeeyaa inay u idaafeeyaan ilaa jumali afcaali jumla ficliya in loo idaafeeya laazim ka dhigeen idan kaanada aan keenayo idaadan ayaa markaa mudaaf ileyhi looga dhigaya walzamuu idaa idaafata ilaa jumal afcaali kahun ida ctala yacni haddii idaa baabulidaafa ku arki doonaa idaa waxay ka mid tahay waxyaalaha jumlooyinka loo idaafay asmaada jumlooyinka loo idaafay ay ka mid tahay idan kaanadani waa jumladii mudaafu ileyga idaada u ahayd wey kaanadanna waa taamo kaanadanna waa taamo kaanadan taamada damiir baa ku asturan oo faacilki ah huwa ayuu noqonayaa huwadaas haddaba saaxiib xaalkii ah huwadaasna waxay unoqonaysaa darbi bay unoqonaysaa maadka haddaan kusoo celiyo afar shardi waxaa weeyaan ko mubtaduhu waa inuu master noqdaa booskii khabarkiina waa inay xaalo dhacdaa xaaladaasi waa inay khabarnimo aqbali weydaa intaa waadix wey shardiga afraad waxaa weeye xaaladan saaxiibkeedu xaala meesha taala soo maha xaala maxay u baahanay saaxiib mid wax laga xaalay saaxibulxaal saaxibulxaalku waa inuu u noqonayaa masderkii mubtadaha ahaa mafcuulkiisa zaydkaas waa inuu u noqonayaa haddii haddaba aan soo qadara muxuu noqonayaa darbii zayda xaasilu idaa kaana qaa'ima darbi waa mubtade waana masder ya waa faacilkiisi zaydana mafcuulkiisi wey qaa'imanna waa xaalkii aan sheegaynay oo booska khabarka dhacday xaaladaasi khabarnimo ma aqbalayso xaaladaa khabarnimo ma aqbalayso sababtisu aqbalayna macnaan ka soo baxayn haddii khabar laga dhigo saaxibu xaalka muxuu noqonayaa saaxib xaalka wuxuu noqonayaa kaana taama ah faacilkeeda oo damiir ah ayuu noqonayaa xagee u noqonaya damiirkaasi wuxuu noqonayaa mubtadihii masderka ahaa mafcuulkiisa ayuu markaa unoqonaya mafcuulkiisii ayuu noqonayaa waxaa laga soo reebaya haddii xaalku uu aqbali karo inuu khabar noqdo hadduu aqbali karo ishkaal ma leh xaalku hadduu aqbali karo khabar inuu noqdo ishkaal ma leh sida masalan meesha hadda ay taalo qaa'im shadiid haddii la dhigi lahaa waadix buu noqon lahaa maxaa la ohan lahaa darbii zaydan shadiidun oo xaalkaasi waaba laga dhigi lahaaba khabar shadiidun oo darbiga dee shadiid waa lagu sifeeyaa soo darbigu waa darbi garaac daran waa la ohan karaa soomaaliga waa la yihahda waa garaac aad u daran baa la garaacay ama aliim xanuun kulul leh ama darbun kathiir garaac fara badan ayaa la garaacay marka kaasoo kale hadduu noqdo khabarnimo markaas wuu aqbalayaa khabarnimo wuu aqbalayaa marka khulaasadu waxay tahay masalada ugu dambaysa afartaa shardi marka la helo khabarkii waa waajib ulxadaf daabitkuna wuxuu noqday mabtidihii masder buu noqday booskii khabarkana xaal baa dhacay xaalkaasna khabarnimo uu aqbali waayey xaalkaas saaxiibkiisu oo damiir u noqonaya markaasi mafcuulkii masderka weyaan afartaa masalo waxaa waajibaya markaasi khabarka in la xadfo wayajibu waxaa waajibaya xadfu khabari khabarka xadafkiisa waajib wey bacda lowlaa lowlaa gadaasheeda naxnu lowlaa antum lakunaa muminiin ay lowlaa antum mawjuuduun marka mawjuuduun waxaa ka fiican in lasoo qadaro lowlaa antum sadadtumuuna can اlhudaa lakuna muminiin oo waxaa laga fahmayaa in sadadtumuuna lasoo qadarayo anaxnu sadadnaakum managa idinka hor istaagna can اlhudaa wa bacda alqasm الsariix waxaa kaloo khabarkii la xadfaya waajib noqosho bacda alqasm الsariix qasam qasmnimada ku cad gadaashiisa sariixa waxaa ku baxay sariix haduusan ku ahayn oo lafdiga qasmna loo isticmaalo axyaanan axyaananna waxaan qasam ahayn loo isticmaalo haddii u kaasoo kale mubtada noqdo khabarkaas waajib xadaf ma noqonayo naxw lacamruka inahum lacamruka waa mubtade markaasi qasami baa lasoo qadarayaa inahum lafii sakratihim yacmahuun lacamruka qasami ayaa markaas soo qadaraysaa inahum waa ina ismigeedii jumlada ka dambayso lafii sakratihim yacmahuunna waa khabarkii inada weeyaan ay lacamruka qasami wa bacda waxaa kaloo khabarkii waajib xadaf u noqonayaa bacda waawi wowdii macannimada la saaxiibidda tusinaysay naxwu kullu saanicin mid kastaoo farsama yaqaanoo wax sameeya wamaa sanaca maadaasaa masderiye ah marka sanaca masder baa laga soo xariiraya wa iyo farsamadiisu waxaa meesha ka maqan marka khabarkii oo ah ay maqruunaani oo khabarkii ah wa qabla xaalin xaalad horteed xaal hortii ayaa la xadfayaa khabarkii allatii xaalkaasoo laa tasluxu aan ku habboonayn an takuuna khabaran khabar inay noqoto hadday saalix u tahay inay khabar noqoto marka waajib xadaf ma noqonaye xaalkaasa khabarki noqonaya naxو darbi zayda qaama weye ida kaana qaama ida kaana idaadaasa khabarki ah, darafkaasa khabarki ah kaanadana waa jumladii mudaafulayga u ahayd marka darafkaasi marka uu khabar dhaco xaasil ama kaain baa loo soo qadarayey marka waxaa ohanaya darbi zayda xaasilu ama thaabitun ama kaainu darbiga waa xasilaya idaa kaana waa hadii la helo huwa zayd hadii la helo qaaiman xaalihi mid taagan darbii garaacigii zaydan zayd aan garaacay xaasilun darbigaas waa la helayaa idaa kaana waa markii la helo kaana waa taamadii huwa zayd marka la helo qaaiman xaalihi mid taagan qaala mualifu raximah اllah baabu awaamil adaakhilati cala lmubtadai wاlkhabr ay haada kani baabulcawaamili baabuu yahay kuwii camal falayey cawaamishii adaakhilati gelaysay cala almubtada'i waalkhabari mubtadihii khabarka gelaysay cala almubtada'i waalkhabar mubtadihii khabarka gelaysay wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa annawaasika nawaasikh baa lagu magacaabaa wa nawaasikha alibtidaa'i waxaa lagu magacaabaa nawaasikhu alibtidaa wa hiya nawaasikdaasi halaathatu anwaacin saddex nooc weeye alawalu kan hore maa qayb weeye yarfacu rafciya almabdaa mabdaha rafciya oo wayansibu nasbiya alkhabara khabarka nasbiya huwa kaasi kaana wa akhawaatuhaa weeye waalxuruufu almushabbahatu bilaysa waa xuruuftii layse lagu shabbahayey waa afcaalu muqaarabati weeyaan wathaani qaybta labaad maa qayb weeye yansibu mubtadaa mabdaha nasbinaya wa alkhabara khabarkana rafcinaya wahuwa asaguna ina akhawaatuha akhawaatuhaa weeyaan walaa alatii linafyi jinsi weeyaan wthaaliu ka saddexaad maa qayb weeye yansibu nasbinaya almubtadaa walkhabara mubtadihii khabarkii jamiican dhammaan ayay nasbinayaan wa huwa qaybtaasna danna wa akhawaatuhaa waa dannayo walaalaheed weeyaan halkan wuxuu ka warramayaa sheikhu raximah ullah maruu ka soo baxay almubtada walkhabar maruu ka soo baxay mubtadihii khabarkii axkaamtoodii markuu soo dhameeyey ayuu halkan wuxuu inooga warramayaa waxyaalo loo yaqaano nawaasikhu almubtada'i walkhabar waxyaalo nasakhaya mubtadihii khabarkii alcawaamil waa la yidhaahdaa annawaasikna waa la yidhaahdaa alcawaamil waa jamcu caamil oo kuwii camal falayey kuwii camal falayey oo ku camal falayey mubtadihii dabdiqii khabarkii ayay ku camalfalayaan magaciina way ka bedelanayaan oo magacii lagu yaqaanay magacaan ahayn ayay ola baxayaan nawaasikh marka la leeyahay naasikhu xagga luqada ama annasku xagga luqada annaqlu waalizaala waa rarid shay la rarayo iyo zuulin shay la zuulinayo waxay carabtu yidhaahdaan nasakhat ishamsu adilla bimacnaa azaalathu way zuulisay qoraxdii arki bay zuulisay bimacnaa alizaala weeyaan waxaa kaloo naskiga loo isticmaalaa bimacna naqli waxaad odhanaysaa nasaktu maa fii hada alkitaab kitaabkan waxay ku sugnaa waan soo guuriyey waan soo naqliyey ayaad odhanaysaa marka kelmadda naska xagga luqada labadaa macna loo isticmaalaa alnaqlu waalizaala kuwani haddaba maxaa loogu magacaabay kuwan maxaa loogu magacaabay waxaa loogu magacaabay mubtadihii iyo khabarkii xukunkoodii iyo magacoodiba way rarayaan wayna zuulinayaan way zuulinayaan xukunkoodii oo mubtadihii khabarku waxay ahaayeen kuwa rafcisan labadoo marfuucayn bay ahaayeen markay mubtadihii khabar ahaayeen caadiga markaa intaan la nasakin labadoo marfuuc bay ahaayeen mubtadihii awalan magacii waa laga zuulinayaa oo maanta ismi baa la odhanayaa ismi ama mafcuul baa la odhanayaa meeshii magaciisu mabda ahaa magacii waa laga zuuliyey oo maanta marka la sheegayo ismu kaana ismu inna ismu afcaal muqaaraba ismi baa lagu sheegaya khabarkiina meeshii laska idlaaqayo khabar laska oranayo la odhan maye khabaru inna khabaru afcaal muqaaraba khabaru laa ayaa la odhanaya marka magacii waa laga zuuliyey oo magacii lagu yaqaanay yani markaas lagu magacaabamay magacaan ahayn kii horaa lagu magacaabaya dhankaa marka laga eego bimacna alizaala ku dhacdayo magacoodi baa laga zuuliyey xukunkoodina waa la zuuliyey oo xukunkooda wuxuu ahaa mubtadaha in la rafciyo mubtaduhu marfuuc buu ahaa khabarkuna marfuuc buu ahaa xukunkii waa laga zuuliye oo mubtadihii maanta rafcahan saar rafcihii hore maaha waa mid cusub oo kaanaa saaratay kaanaa rafcisanaysa hadduu nasbisan yahayna waaba laga qaadayba xarakadiio nas baa loogu bedelay sida marka uu noqdo ismu inno kale aan mafcuulu danna markuu noqdo marka halkaasna waxaa ku dhacay naqli baa ku dhacay oo xarakadiisii waa la naqliyey oo marka hore markuu ahaa marfuuc maanta mansuub baa laga dhigay khabarkii markuu ahaa marfuuc maanta mansuub baa laga dhigay khabaru kaana waa mansuub ismu inna waa mansuub idan magaciina waa laga zuuliyey xukumkiina waa laga zuuliyey icraabtii icraab kale ayaa markaa la saaray mabtadahan maanta baa lagu magacaabaya xarakadan saaran ama godaalkan saaran godaalkii horema waa godaal cusub godaalka cusubna waxaa u keenay afcaashan ayaa u keenay afcaashan kaana wa akhawaatuha afcaal muqaaraba ayaa u keenay marka rafcihii hore maaha khabarku hadduu rafcisan yahay rafcahaasaan rafcihii lagu yaqaanay maaha waa rafco cusub oo markaasi inna khabarkeedu waa marfuuc waxaa rafcisanaysa inaa keensatay markaa inaa markaas wadata rafcahaas wahaakada marka annawaasikh saasaa loogu bedelay wuxuu sheekhu haddaba inoo sheegay annawaasik in sidaa loo itlaaqo iyo in la qaydo la yidhaha nawaasikhu libtidaa'i la yidhaahdo la qaydo waa kuwii mabdaha nasakhayey labada magacba waa leeyihiin in la itlaaqo la yidhaahdo waa kuwii wax nasakhayey iyo in la yidhahdo maya waa kuwii mabdaha nasakhayey labada macnuba waa sax kadib wuxuu inoo sheegay nawaasikdan inay saddex u qaybsamaan waa marka laga eego xagga camalfalka bay saddex u qaybsamayaan ama min xayu daat marka la eego daatadooda labay u qaybsamaan afcaal iyo xuruuf qayb afcaala kaana waa akhwaatuha afcaal muqaaraba danna waa akhwaatuha saddexdaas waa afcaal qaybna waa xuruuf alxuruuf almushabahatu bilaysa iyo ina waa akhwaatuha iyo la alati nafi jinsina waa xuruuf marka min xayu daat marka laga waramayo waxay u qaybsamayaan labo min xayu icraab marka la eego min xayu alcamal marka la eegana saddex bay u qaybsamayaan saddexdaas maxay yihiin sheekha inoo sheegay qayb mubtadihii rafcinaysa oo rafco cusub saaraysa khabarkiina nasbinaysa waa qayb iyo qayb cagsi ah maxay yihiin waa qayb mubtadihiina nasbinaysa khabarkiina rafcinaysa waa cagsul awal iyo qayb labaduba wada nasbinaysa qayb labaduba wada nasbinaysa saddexdaa qaybood ayaa xagga camalka loo qaybinaya wadsoma waxaa lagu magacaabaa annawaasika waxba aan lagu qaydin oo saa loo ilaaqay wanawaasika alibtidaa'i baa lagu magacaabaa oo la qaydo kuwii mubtada nasakhaye wahiya nawaasikdu halaathatu anwaacin saddex nooc weeye alawalu kan hore maa qayb weeye yarfacu rafcinaya almubtada'a rafcinaya oo wayansibu nasbinaya alkhabara khabarkii nasbinaya wa huwa qismigaasi kaana wa akhawaatuha weeyaan waalxuruufu almushabbahatu bilayse waa xuruuftii layse lagu shabahay waa afcaal muqaaraba waa afcaashii afcaal muqaaraba la ohan jiray isagaa mid kastoo baab gaar ah kaga warrami doono wathaani qaybta labaadna maa qayb wey yansibu nasbinaya almaftuda maftuhu nasbinaya wa yarfacu khabarkiina uu rafcinaya oo camalkii kii hor uu qabanaya cagsigiisa weeye wa huwa ina wa akhawaatuha way inii walaalahayd walaa alatii linafyi jinsi waa laadii jinsiga anfinaysay laba baabbu marka ku sheegi doona sheekhu mid kasta baabbu markaasi u gaar doonaa wathaaliu qayb saddexaad maa qayb weeye yansibu nasbinaya almubtada ayuu nasbinayaa wlkhabara khabarkiina uu nasbinayaa jamiican khabarka dhammaantood ayay nasbinayaa wahuwa qismigaana danna waa akhawaatuhaa weeyaan faslun ay haadaa faasilun wey faslun ay haadaa kani faasilun faasilu mid wax kala saaraya weeye muxuu kala faslinaya mimaa taqadam oo mimaa sayati wixii tegey iyo waxa soo socda ayuu markaa kala faslinayaa wuxuu sheekhu leey faamaa kaana wa akhwaatuha kaanihi walaalaheed fa inahaa kaanihi akhawaadkeedu tarfacu waxay rafcisaa almubtada ayay rafcisaa tashbiihan bilfaacili ee faacil shabahaad lagu shabahaya darteed ayay markaa u rafcinayaan yusama waxaa lagu magacaabaa ismahaa baa lagu magacaabaa wa tansibu waxay nasbinaysaa alkhabara khabarkay nasbinaysaa tashbiihan ay liajli tashbiihin shabahaad lagu shabahaya darteed mafcuul lagu shabahayo wayusama waxaa lagu magacaabaa khabaraha khabarkeeda lagu magacaabaa wa haadihi alafcaalu afcaashani calaa alaaati aqsaamin saddex qaybood weeye axaduhaa midkood maa qayb weeye yacmalu camal falaya haada alcamala camalkaas min gayri shardin ayuu camal falayaa shardi la-aantii wahuwa kaana weeye wa amsaa weye wa asbaxa wa adxaa wa dalla wa baata wa walaysa weye naxu wa kaana allaahu gafuuran raxiima faasbaxtum binicmatihi ikhwaana laysuu sawaaa dalla wajhuhu muswadda halkan wuxuu ka warramayaa sheikhu raximahullah fasalka koowaad oo baabkan ka mid ah wuxuu kaga waramayaa kaana wa akhawaatuhaa kaaniya walaalaheed kaaniya walaalaheed camalkoodu muxuu yahay sheekhu wuxuu noo sheegay camalkoodu inuu yahay inay rafciyaan mubtadihii laakiin magacii ay ka bedelayaanoo ismi ay oola baxayaan ismi bay oola baxayaan waxaa lagu shabahayaa faacilki baa lagu shabahayaa faacilki baa lagu shabahayaa oo ismigana bimansilati alfaacil buu yaallaa booski faacilka ayuu yaallaa waxay nasbinayaan khabarkii waxaana markaasi lagu shabahayaa mafcuulun bihi baa lagu shabahayaa mafcuulun bihi ayaa lagu shabahayaa khabarkoodaa lagu magacaabaya marka kaana wa akhwaatuhaa waxay la mansilo yihiin ficil hal mafcuul qaadanaya ficilka hal mafcuul qaadanaya mafcuul hadduu qaato faacilna dee wuu rafcinaya baabi awlaa marka kaasaa lagu shabahayaa oo ismiguna booskii faacilku yaalaa khabarkuna booskii mafcuulka ayuu yaalaa laakiin magacii baa laga bedelay la odhan mayo faacil iyo mafcuul la odhan mayo waxaa la odhanayaa ismi khabar waana isilaax culimaduna waxay yidhahdeen walaa mushaaxata fi lisilaax isilaaxa laskuma ceebeeyo bimacnaa hadday cid wax ku heshiiyaan oo shay ay magacoola baxaan oo ayagu si ay ku heshiiyaan laguma ceebeeyo walaa mushaaxata fi lisilaax yaani dad mucayan oo kooban ayaa shay mucayana magac dadka ay yaqaanaan magacaan ahaynba shay oola bixi karaan oo maalan masjidkii ama shay kale ayay magac oola bixi karaan kitaabkan ayay magac oola baxaya ayago markaa isu fahmaan ay oola bixi karaan maalan kana waxay ku magacaabayaan qalin kitabka bay qalin ku magacaabayaan ayagaa ku heshiinaya sidaas waxay odhanaya kitaab haddaan aragno waxaan oola baxaynaa qalin haddii aan ku qalinka ii dhiib waa inaa kitaabka ii dhiibtaa haddii la arka marka ayagoo magac cagtaa ku magacaabayo qalin ku magacaabaya laguma ceebayn karo oo lama odhan karo maxaa kitaabkii aad qalin ogu magacowdeen waxay ka ohanayaan walaa mushaaxata fil istilaax lagu heshiiyo ceeb maaha haddii shay lagu heshiiyo shayga magaca loola baxo oo ayagoo isku fahmayaan waxa laisku ceebeeya maaha almuhim kaana ismigeedu bimansilati alfaacil buu yaallaa waana faacil xaqiiqatan khabarkuna bimansilati almafcuul buu yaallaa xaqiiqatan waa mafcuul laakiin magaci baa laga bedelayoo midna waxaa lagu magacaabay ismi midna waxaa lagu magacaabay khabar waana istilaax walaa mushaaxata fi listilaax marka dhankaa marka laga eego ficil hal mafcuul qaadanaya ayay markaa shabahayaan afcaashan haddaba afcaashankani walaalaheed saddex buu sheikhu inoogu qaybiyey qayb camal falaya camalka oo camalkani muxuu yahay in ismi la rafciyo khabar la nasbiyo camalkaasay qabanayaan wax shardina looma shardinayo wax shardiyo loo shardinaya ma uu jiro markay ismiga rafcinayaan khabarkana nasbinayaan wax shuruudu loo dhigaya may jirto qaybtaasi wuxuu sheekhu ka tilmaamay sideed ficil kaana wa amsaa wa asbaxa wadalla wabaata wa adxaa wadalla wabaata wa saara wa laysa sideeddaas sideeddu waa ismi iyo khabar ayay qaadanayaan waxaa ka midu ah sheekhu miaaliyey kaanuu ku bilaabay wa kaana allaahu gafuuran raxiima kaana waa ficil maadi allaahuna waa ismigiisii marfuucun wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu calaa aakhirihi afuuranna waa khabarkii raxiimanna waa khabar labaad wey khabarun bacda khabar oo annaga soo marnay inuu khabarku inuu tacadudo oo markaa ficilku uu qaadan karo yani markaa dhowr khabar inuu qaadan karo anaga soo aragnay mubtadi inu dhowr khabar qaadan karo oo anaga soo aragnay marka waa laba khabar wey fa asbaxtum binicmatihi ikhwaana asbaxa waa ficil maadi tumtuna waa ismigii damiirkaasi mutasirkaa waa ismigii weeye binicmatihi binicma waa jaar iyo majruur jaar iyo majruurka asbaxa ayuu ku tacalluqaya ayib jaar iyo majruurkaasi asbaxa lagu tacalluqinaya halkan marka waxaa laga qaadanayaa ficilka naaqiska in wax lagu tacalluqin karo ficilka naaqiska bimacnaa ficilka ismigii khabar qaadanaya in wax lagu tacalluqin karo jaar iyo majruur ayay marka miaal noqonaysaa binicma jaar iyo majruurkaasi waxaa lagu tacalluqinayaa asbaxa nicma mudaaf haadana mudaaf ileyhi ikhwaanna waxay noqonaysaa khabarkii asbaxay noqonaysaa ikhwaanna waa khabaru asbaxa laysuu sawaa laysuu sawaa waa laysa waa ficil maadi mabniyu cala dam litisaali biwaaw ljamaaca wowna waa damiirun muttasilun mabniyu cala sukuun fii maxali rafcin ismu laysa sawaaanna waa khabarkii sawaaanna waa khabarkii dalla wajhuhu muswaddan dalla waa ficil maadi oo naaqis ah wajhuhu waa ismu dallo weeye muswadana wuxuu noqonayaa kabaru dalla ayuu noqonaya muswadana khabaru dalla ayuu noqonaya waxaa la mida adxa waxay odhanaysaa adxaa zaydun mariidan adxaa zaydun mariidan zayd wuxuu noqday mid xanuunsan adxaa waa ficil maadiyo naaqisa zaydna waa ismigeedii mariidanna waa khabarkii baata zaydun waxaa ka mid a ah baat waxaad odhanaysaa baata zaydun saahiran zayd wuxuu noqday mid soo jeeda baata waa ficil maadi daydna waa ismigii saahiranna waa khabarkii waxaa ka mid ah saara saara tiinu ibriiqan tiinkii iyo dhoobadii wuxuu isu bedelay ibriiq ayuu isu bedelay marka atiinu waa ismu saara ibriiqanna waa khabaru saara weeyaan ayib marka afcaashan dhammaantood ismiga khabar ayay qaadanayaan faama kaana waakwaatuha fainaha afcaashani tarfacu way rafcisaa almubtadaha mubtadahay rafcisaa tashbiihan liajli tashbiihi bilfaacil faacil shabahaad lagu shabahaya darteed ayay markaasi simatudihii u rafcinaysaa wa yusamaa waxaa lagu magacaabayaa ismaha ismigeeda lagu magacaabaya ismu kaana la odhanaya wa tansibu waxay nasbisaa afcaashani alkhabara khabarkay rafcisaa ayay nasbisaa wa tansibu waxay nasbisaa alkhabara tashbiihan liajli tashbiih shabahaad lagu shabahaya darteed bilmafcuul lagu shabahayo wa yusamaa khabaraha khabarkeeda lagu magacaabaa wa hadihi alafcaalu afcaashan munqasimatun way qaybsamaysaa calaa alaaati aqsaamin saddex qaybood bay u qaybsamaysaa axaduhaa midkood maa qayb weeye yacmalu camal falaya hada alcamala camalkaas camalku muxuu yahay waa rafcu lismi wa nasbu lkhabar min gayri shardin shardi la-aantiisay camal falaysa wa huwa qismigaasi kaana weye wa weye wa wey wa wey wadallo wey wa wey wa wey wa wey naxw wa kaana allahu gafuuran raxiima faasbaxtum binicmatihi ikhwaana laysuu sawaaa dalla wajhuhu muswadda wathaani qaybta labaad maa qayb weeye yacmalu camal falaya hada alcamala camalkan oo markaa ismigii in la rafciyo khabarka in la nasbiyo bishari an yataqadama yacmal wuu camal falaya bishari an yataqadama ay bishari taqadumi nafyi nafyi inuu ka hormaro shardi la shardinayo aw nahyi inuu ka hormaro aw ducaa wa huwa arbacatun afar qaybood weeye zaalo weeye wa fatiyo weeye wa baryaxo weeye wanfako weeye naxu walaa yazaaluuna mukhtalifiina weeyaan wa naxu lan nabraha calayhi caakifiina weeye wa qowli shaaciri wey shaacirka hadalkiisi weeye uu yidhi saaxi shamir walaa tazal daakira lmowti fanisyaanuhu dalaalun mubiinu wa qowlihi qowl shaacir weeyaan walaa zaala munhallan bijircaa'ika alqatru wuxuu sheekhu halkan ka warramaya raximah llahu tacaala qaybti labaad oo afcaashan ay lahayd qaybti labaad afcaashan ay lahayd waxa weeyaan qayb camal falaysa camalka camalkan oo ah in markaa ismigii la rafciyo khabarkiina la nasbiyo laakiin shardi baa loo dhigayaa shardigaas muxuu yahay shardigaas waxaa weeyaan nafyi ama nahyi ama duco in lagala hormaro nafyi in lagala hormaro ama nahyi lagala hormaro ama ducaa lagala hormaro afcaasha shardigaa loo shardinaya waa afar ficil waa zaala iyo fatiha iyo barixa iyo infaka afartuba shardigaasay wadaagaan shardigaas ayay wadaagaan in markaa nafyi ama nahyi ama duca lagala hormaro iyagoo markaa shardigaa laga helay ayuu sheekhu inoo tusaaleeyey wuxuuna ugu bilaabay zaala walaa yazaaluuna mukhtalifiin laadaasi waa naafiyo yazaaluuna waa ficil mudaaric marfuucun wa calaamatu rafcihi hubuutu nuun wowguna waa ismigii mukhtalifiinna waa khabarkii zaalada weeyaan mansuubun wa nasbihi aliya niyaabata can alfatxa liannahu jamcu mudakar asaalim walaa yazaaluuna mukhtalifiin ayib barixa misaalkeed waxa weeye lan nabraxa calayhi caakifiin lan nabraxa lantu waa xarfu nasbin wa nafyin weeyaan nabraca ficl mudaaric mansuubun bilan wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu calaa aakhirihi faacilku waa damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu naxnu caakifiina waa khabarka calayhi jaar iyo majruurkaasna caakifiina ayaa lagu tacalujinaya caakifiinta dambe ayaa lagu tacalujinaya caakifiinana waa jamcu caakif waa ismi waa khabarkiina bariixo weeyaan mansuubun wa calaamatu nasbihi alyaa niyaabatan niyaabatan can alfatxa liannahu jamcu mudakar assaalim sifaana laga jamciyey oo caakifiin waa jamcu caakif weeyaan caakifkan waa midka meel ku nagaanaya wey wa qowlu shaacir weeyaan saaxi shamir saaxi saaxiibow shamir tashmiir samee bimacnaa yacni dadaal buu u jeedaa waxaa loo jeedaa aljiddu fi lamri watahayu lah in shaygii laisku diyaariyo loo diyaargaroobo way tashmiirku yani wuxuu u un maqsuudkiisuna waxaa weeyaan camalka aakharo ku dadaal maadaama aad dhimanaysid camalka aakharo ku dadaal marka saaxi shamir saaxiibow shamir yacni marada kor u qaado bimacnaa dadaal ayuu jeedaa oo qof markuu doonaya hawl adag inuu qabto ayuu marada kor u qaataa marka dadaal buu macnaha uga jeedaa walaa tazalhana ka zuulin daakira almowti inaad geeri xususanaysid fanisyaanuhu ay fa nisyaanu lmowti geeri oo la ilaawo dalaalun baadi weeye mubiinun iska cad dalaalun weeye dalaalkaasoo markaasi mubiinun cad shaahidku waxa weeyaan walaa tazal wey walaa tazal laadaasi waa naahiyo laadaasi waa naahiyo wey ayib tazalna waa ficil mudaaric majzuumun bilanaahiya wa calaamat jazmihi asukuun ismigu waa damiirun mustatirun taqdiiruhu anta walaa tazal anta daakira wuxuu noqonayaa khabarkii tazal ayuu noqonaya mansuubun calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calaa aakhirihi daakira mudaaf almowti mudaaf ilayh fa nisyaanu mubtada weeyaan dalaaluna wuxuu noqonayaa markaasi khabarkii mubiinna wuxuu sife ka yahay dalaalkaasu sife ka yahay marka shaahid waxaa weeyaan zaala oo lagala hormaray laa naahiya lagala hormaray weye waa zaala oo laa naahiya lagala hormaray weeye marka tarfacu lisma wa tansibu alkhabar khabarkiina way nasbinaysaa ismigiina way rafcinaysaa waxaa la mid ah walaa zaala munhallan bidilcaa'ika alqatru waxaa ka horreeyey alaa yaslami yaadaara miya cala albila walaa zaala munhallan bijircaa'ika alqatru alaa yaslamii nabadgal yaa daara maya gabadha maya la yidhaahdo gurigeediioo nabadgal cala albilaa inaad baaliyowdo ka nabadgal ood baaba'do walaa zaala alla uusan ka zuulin alqatru roobkiiusan ka zuulin inuu yahay munhallan mid ku sumayo ku da'aya bijircaa'ika bannaankaaga waa dhulka bannaan marka waxbaysan ka soo baxaynin ayaa la yidhaahdaa aljircaa tafniyat lajrac ramlatun mustawiya waa dhul bacaadoo siman laa tumbitu shay waxba aan soo saaraynin ayaa markaa jilcayga la yidhaahdaa alqadrun waa roobkii shaahidku waxa weeye walaazaalo wey laadaasi waxay noqonaysaa markaasi ducaaiyay noqonaysaa laadu waa ducaaiyu laa zaala allow yuusan ka zuulin nahyi maaha marka laadu ducaayaa la odhanayaa zaalana waa ficil maadi oo naaqisa weeye tarfacu alqadru dambaa ismigeedii noqonaysa walaa zaala alqadru roobkiisa ka zuuli munhallanna waa khabarkiio soo hormaray munhallanna waa khabarkiio soo hormaray bijircaaika jahl iyo majruurkaasna munhal baa ayaa markaa lagu tacawujinaya walaa zaala alqadru munhallan bijircaika bijircaika jahl iyo majruurkaasi munhalka ayaa lagu tacawujinaya marka shaahidkuken waxaa weeyaan zaala oo markaasi laa duca ayaa lagala hormaray oo ismiga khabar qaadata alqadruna ismigeedu uu yahay munhallanna khabarkeedii uu yahay ayuu markaa sheekhu tusaal ahaan u keenay wathaani qaybta labaad maa qayb weeye yacmalu camal falaya haada alcamala camalkan oo camalku muxuu yahay waa rafcu lismi wa nasbu lkhabar yacmalu wuu camal falayaa bishardi an yataqadamahu nafyun ay bishardi taqadumi nafyin iyadoo loo shardinayo nafyi inuu ka hormaro aw nahyun bitaqadumi nafyi nafyi inuu ka hormaro aw nahyi nahyi uu ka hormaro aw ducaai ducaa uu ka hormaro wa huwa midka loo shardinayo nafyi ama nahyi ama ducaa inuu ka hormaro arbacatun waa afar ka mida afcaashii kaana akhwaadkeed ahaa waxaa weeye zaalo weeye wa fati'o weeye wa bariixo weeye waa mfako weeye waxaa odhanayaa maa zaala kama zuulin maa fati'a kama zuulin maa barixa kama zuulin manfaka kama zuulin baa lagu wada fasiraya dhammaantood oo zaalay la macno yihiin naxu walaa yazaaluuna mukhtalifiin weeyaan wa naxu lan nabraha calayhi caakifiin weeye wa qowli shaacir weeye saaxi saaxiibow shamir dadaal waa macnaha ka dhalanaya laazimka laakiin aslu tashmiir waxaa weeyaan marada kor u qaado weeyaan dadaal oo markaas camalka aakhara ku dadaal walaa tazal hana ka zuulin daakira almowti geeri xusuusteeda ha ka zuulin geeri xusuusteeda ha ka zuulin ayb fa nisyaanuhu geeri in la ilaawo dalaalun waa baadi dalaalkaasoo markaasi mubiinun cad weeyaan wa qowlihi qowl shaacir weeye walaa zaala alla yuusan ka zuulin alqadru roobkuyuusan ka zuulin inuu yahay munhallan mid ku da-ayo ku shumaya bijircaaika banaankaaga wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala wathaaliu qayb saddexaad oo afcaasha ka mid ah maa qayb weeye yacmalu camal falaya haada alcamala camalkan uu camal falaya bishari an tataqadamahu yacmal wuu camal falayaa bishari an tataqadamahu yacni shardi loo shardinayo ayuu ku camal falayaa inay ka hormarto maa almasdariya maadii masdariyad ahayd aldarfiyatu ee darfiyad ahayd wa huwa daamo weeye naxwu maa dumtu xayaa maa dumtu xayaa waa mihaalki weeye wa sumiyat waa lagu magacaabay maa haadihi maadani waa lagu magacaabay masdariyatan baa lagu magacaabay liannaha tuqadaru waa la qadarayaa bilmasderi masder baa la qadarayaa wa huwa masderkuna addawaam weeye wa sumiyat darfiya lagu magacaabay liniyaabatihaa can darfi darf bay naaib ka tahay wa huwa lmubda weeyaan halkan sheekh wuxuu inoo sheegayaa qaybtii saddexaad oo afcaashani ay lahayd ayuu inoo sheegayaa qaybtaas waxa weeye qayb camal falaysa laakiin shardigii aan ku soo marnay qaybtii hore shardigii loo dhigayey oo muxuu yahay qaybtani waa hal ficiloo waa daama daama markay ismi rafcinayso khabarna ay nasbinayso waxaa loo shardiyaa in lagala hormaro maa masdariyatun darfiya maa masdariya darfiya maadaas maxaa masdariya darfiya loo leeyahay sheekhu asagaa fasiray waxaa masdariya darfiya loo leeyahay waxaa ka dambeeyaa masder laga soo dhalaalinayaa waxaa ka dambeeya ayaa masder laga soo dhalaalinayaa oo maalan aayadda uu sheikhu noogu tusaalay maadumtu xayan ficilkaa daama ah masdarkiisaa lasoo xariraya oo maad waxay ka mid tahay xuruufta xuruufulmasaadirta la yidhaahdo bay ka mid tahay oo waxa ka gadaashooda dhacay iyo ayaga inta isku dhalaaliyo baa hal ismi lagala soo baxaya marka meeshii daama ahayd dawaab oo ismiga laga soo saaraya marka saasaa masdariye loo leeyahay oo waxa ka dambeeya iyo ayadaa inta laisku shiilo baa hal ismi oo masdara lagala soo baxaya dhankaasi masder baa looga magacaabaya darfiya waxaa loo leeyahay daraf bay naaib ka tahay oo marka la sheegayo taqdiirka la samay waxa la muddata dawaami xayan aayadda maalan maa dumtu xayan marka taqdiirka lagu samaynayo maa dumtu xayan ay muddata dawaami xayan bay noqonaysaa muddadani waa darafkii ay naaib ka ahayd maadan muddadani waxaa weeyaan waa darafkii ay naa'ib ka ahayd weeyaan maadan dawaamkana waa ficilkii daama aha iyo maadii baa marka isku dhalaaliyey baa ismi dawaama lagala soo baxay soo waadix iyadoo dawaamkaas haddana camal falaysaa oo dawaamii ya-daasii waxa weeyaan waa ismigii xayana waa khabarkii marka masdariyatun darfiya saasaa loo leehay masdariyatun masdariya lagu magacaabaya liannaha min xuruufi almasaadir xuruufu masaadirna maxaa lagu yaqaanaa waxaa ka dambeeya iyagii waxaa ka dambeeya ayaa hal ismi inta laisku dhalaaliyo oo hal ismi lagala soo baxaa taasaa xuruuf masaadir loo leehay darfiyana waxaa loo leehay daraf bay naaib ka tahay oo muddadu waa daraf kelmadda mudda waa daraf idan darafkaa muddada ah bay maadu naaib ka tahay marka masdariya darfiya taasaa loogu maadumtu xaya miaalku sheekuna siiyey maa dumtu maadaasi waxaa loodhanayaa masdariyatun darfiya dumtu waa daama naaqisa min adawaam baa laga keenay ficil naaqis ah tarfacu lism watansibu alkhabar wataau damiirun muttasilun mabniyun cala dam fii maxali rafcin ismuha xayanna waa khabaru daamo weeyaan mansuubun calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun cala akhirihi wthaaliu qaybta saddexaad maa qayb weeye yacmalu camal falaya haada alcamala camalkan camalkan oo ah in ismi la rafciyo khabar la nasbiyo yacmal wuu camal falayaa bishardi an tataqadamahu shardi la shardinayo inay ka hormarto maa almasdariya maadii masdariyada ahayd aldarfiyatu ee darfiyada ahayd wa huwa ficilkaasna daamo weeye naxwu maa dumtu xayan weye tusaaluhu maa dumtu xayan wa awsaanii biasalaati waazakaati maa dumtu xayaa sumyat maa maa waxaa lagu magacaabay haadihi tan waxaa lagu magacaabay masdariyatan masdariya lagu magacaabay liannahaa tuqadaru waa la qadaraya bilmasderi masder baa markaa la qadarayaa waxaa ka dambeeya ayaa masder lagala soo baxaya iyadii wixii ka dambeeya inta isu dhalaaliyo baa masder lagala soo baxaya wahuwa masderkaasna addawaamu dawaam weeye daama masderkeedu waa dawaam wa sumiyat darfiyatun darfiya lagu magacaabay liniyaabatiha can darfi daraf bay naaib ka tahay wa huwa lmudda darafka ay naaib ka tahayna waxaa weeyaan muddada weeyaan wa yajuusu waxaa bannaan fii khabari haadihi alafcaali afcaashan khabarkooda waxaa ku bannaan an yatawasata inuu dhexdhexaysto baynahaa afcaashan iyo wa bayna ismihaa iyo ismigeeda naxw wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin wa qowlu shaacir weeyaan falaysa sawaa'an caalimun wa jahuulu wayajuusu waxaa bannaan an yataqadama akhbaaruhunna khabarkooda inuu soo hormaro calayhinna ay calaa haadihi alafcaal ilaa layse wadaamo mooyaane kaqawlika wadalika qawlika weya caaliman kaana zaydun halkan sheekh wuxuu inoogu sheegaya raximah ullah afcaashan khabarkooda waxaa ku bannaan tawasut tawasut bayna maada wa maada bayna hadihi alafcaal wa bayna asmaa'iha afcaashan iyo ismigooda ayuu khabarkii kala dhex gelaya marka wuxuu noqonayaa khabarkii ficilku ku xigaya ficilka ayuu ku xigaya wuxuu inoogu tusaaleeyey sheekhu khabarkii oo kala dhex galay bayna alismi waalficli wakaana xaqan calayna nasru lmuminiin wakaana xaqan calayna nasru lmuminiin kaana waa ficil maadi oo naaqisa weeye waa ficil maadi oo naaqis ah tarfacu lisma watansibu alkhabar nasruna waa ismigeedii marfuucun wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu calaa akhirihi nasru mudaaf almuminiina mudaafun ilayhi majruurun wa calaamatu jarihi alyaa niyaabatan can alkasra liannahu jamcu mudakar saalim xaqanna wuxuu noqonayaa abarkiioo markaas soo hormaray khabarkiioo soo hormaray ayuu noqonayaa calaynaana waa sifa oo xaqa laga sifaynaya xaqaasoo calaynaa ay kaa'inan calaynaa korkeena ku sugnaaday shaahidku marka waxa weeyaan khabarkii oo xaqan oo soo hormaray iyo ismigiioo nasru oo dib u dhacay ismigii baa dib u dhacay khabarkana uu soo hormaray idan khabarkii wuxuu kala dhex galay bayna alismi wa bayna alficli ismigiiyo ficilkii ayuu kala dhex galay Eh, inuu marka soo hormaro khabarku halkaa u dhaco mar waa jaais marna waa waajib miaalo hadda una siiyo waa jaais weyaan aayaddu ina siiyey waxaa la mida beytka shaacirku falaysa sawaaan caalimun wa jahuulu falaysa caalimunka dambe wuxuu noqonayaa ismigii caalimunka dambe ayaa wuxuu noqonayaa ismigii wa waa ku cadfan yahay sawaanna waa khabarkii soo hormaray marka labadanba labadan miaal aayadda iyo markaasi beytka labaduba khabarkii uu soo hormaray taqaduman jawaazan taqadum iska banaan ayuu markaasi soo hormaray taqadum waajiba ayaa dhici kara waa sida inuu ismigii maxsuur uu noqdo khabarkii markaa waa soo hormaraya sida maa kaana caaliman ilaa zaydu maa kaana caaliman caalim ma jiro ilaa zaydun zayd mooyaane kaana waa ficil maadi oo naaqisa weeye tarfacu isma tansib alkhabar zaydun waa ismigeedii waa la xasriyey caalimanna waa khabarkii waa la soo hormariyey idan caaliman in lasoo hormariyo waajib bay noqonaysaa waajib ayay noqonaysaa ayb waxaa la mid a ah, inamaa kaana caaliman zaydun inamaa kaana caaliman zaydun oo inamaa wuxuu lagu xasriyo wuxuu dhacaa aakhiru jumlu dhacaa ilaa wuxuu lagu xasriyana gadaasheeduu dhacaa ilaa waxaa ku xigaa maxsuur ah inamaana meesha ugu dambaysa jumlada meesha ugu dambaysa ayaa waxaa la xasrinaya meesha ugu dambaysu dhacaya marka inamaa zayd oo marka ismigiia maxsuur ah caalimanna waa khabarkii marka uu soo hormaray xaalkan oo kale inuu soo hormaro waajib bay noqonaysaa waxaa la mida ah maa kaana xujatahum ilaa an qaaluu maa kaana xujatahum ilaa an qaaluu xujatahum waa khabarkii kaanada khabarkeedii weeye ilaa an qaaluu qaala iyo anta ka horayso xarf masderigaa masderkaa la dhalaaliyeyna waa ismiga markaa dib u dhacay ilaa qawluhum buu noqonayaa xujo kale ma haystaa oraahda marka ay odhanayaan kada o kada mooyaane tawasudkaas uu dhexda gelaya marna waajib buu noqonayaa marna jaa'is ayuu noqonayaa wuxuu kaloo inoo sheegay waxaaba bannaanba akhbaarta afcaashan inay soo hormaraan baa bannaanba inay soo hormaraan ayaa bannaan oo lagala soo hormaro eh, afcaasha laftooda inay kasoo hormaraan baa bannaan ilaa layse iyo daama mooyaane bimacnaa khabarka hadda aan ka hadlayno oon lahay wuxuu dhacayaa bayna alism walficli buu dhacayaa ba hadda waxaa laleeyahay wuxuu kasii hormarayaa ficilkii xagga hor socdaaba asaalatan khabar waxaa lagu yaqaanaa xagga dambe inuu dhaco walaslu fi lakhbaari an tuakhara asal khabar wuxuu lehy inuu dambeeyo taase asal ah inuu dhexda galo iyo inuu xagga hore dhaco waa khilaaful asl asalku wuu khilaafsan yahay marka hadda waxaan soo aragnay qabarkiio dhexda dhacaya oo marna jaa'is ay tahay marna ay waajib tahay hadda wuxuu inoo sheegayaa khabarkii oo laga soo hormariyay afcaashii oo xaggooda hore dhacay laba ficil buu ka reebay labadaa ficil akhbaaruhunna laa yataqadamna khabarkoodu kama soo hormaro labadaas ficil khabarkoodu kama soo hormaro laysa waa sida markaa xooga badan sheekhu daama ka soo reebay layse khabarkeedu waa sida markaa xooga badan in laga soo reebo oo waxaan la maqal daahiban lastu loo maqal carab lagama maqal daahiban lastu lastu waa layse iyo ismigeedii oo tada ah daahibanna muxuu yahay waa khabarkii khabarkii marka xagga hore la dhigo laleeyahay daahiban daahibkaas waa khabarkii lastuna waa layse ismigeeda carab lagama maqal marka sida saxiixa waxaa weeyaan in la manciyo wey waxyaalaha keensanaya in loo diida waxaa ka mid ah casaa ayay shabahday casaana khabarkeedu kama soo hormaro waa laisku waafaqsan yahay bilitifaaq laa yataqadamu khabaru casaa casaa khabarkeedu ma soo hormaro bilitifaaq waa laisla ogolyahay laysana casaa bay shabahday xagga jaamidnimada ma yatasaraf laysa weligeedu waa laysa layso mudaaric laga dhigayo ama meel kale la geenayo weligaa arki maysid layse waa laysa maadaama jaamid ay tahay casaano waa jaamid maadaama ay jumuudka iska shabaheen casaa waa laisla ogol yahay kabarkeedu una soo hormaraynin laysana qiyaasan calaa casaa laa yataqadam khabaruha khabarkeedu ma soo hormaro laakiin daama iyadoo isku hayaa daama mid waa laisku waafaqsan yahay waxaa laisku waafaqsan yahay maadan maa daama maadan daamada ka horeysa inaan khabarkii laga hormarin karin waa bilitifaaq oon la odhan karin laa asxabuka qaa'iman daama zaydu laa asxabuka kula saaxiibi mayo qaa'iman daama zaydun maadaam maadaas waa masderiyadii waa darfiyadii daamana waa ficilkii naaqiskaa ismigii khabarka qaadanaya zaydna waa ismigiisii qaa'iman ka horey maada ka horeyana waa khabarkii laa asxaabu kula saaxiibi mayo maadaama zayd inta zayd uu daa'imayo qaa'iman marka qaa'imka waad soo hormarisa waxaa tidhi laa asxabuka qaa'iman maadaama zaydu inaan maa laga soo hormarin karin waa biliktifaaq laakiin waxaa laisku hayaa daamo lafteeda ma laga soo hormarin karaa daamo keligeed ma laga soo hormarin karaa oo ma la odhan karaa laa asxabuka maa qaama maa qaa'iman daama zaydu ma la odhan karaa oo ma la ridi karaa khabarkii bayna maa wa bayna daama meesha u udhexaysa taas culimo badan waa ogol yihiin oo waxay leeyihiin waxaa la diiday waxa maada laga hormariye daama keligeed hadday tahay waa banaanta culimada qaarna waa diidayan waxay leeyihiin maya isku dariiqaha la mariyo maada iyo daamo toona lagama hormarin karo marka sheekh masaladaas ayuu inoo tilmaamayaa inaan khabarkii afcaasha khabarkoodii in lasoo horumarin karo soo horumarintaa labay u qaybsamaysaa mar waa waajib marna waa jaa'is miaalada hadduuna siiyey marka laga raba afcaasha la diiday wixii ka soo haray miaaladuuna siiyey oo ah falaysa yani in lasoo hormariye khabarkii oo la yidhi caaliman kaana zaydun waa iska jaa'is axyaanan waajib bay noqotaa waa haddii yani markaasi khabarku uu sadrukalaam hadduu yeesho khabarku sadrukalaam hadduu yeesho sadrukalaam sidiisu waxaa lagu yaqaanaa inuu awal kelima inuu dhaco awal jumla inuu dhaco sida kayfa kaana zaydun kayfa kaana zaydun kaanada ismigi khabar bay qaadanaysaa zaydun waa ismigii khabarkeeda xaggee dhacaya waa kayfada ka horeysa in la halkaa dhigana waa waajib limaada lianna kayfa waa ismu listifhaam wa listifhaam lahu sadru lkalaam kalaamka in lagu bilaabo ayuu marka xaq u leeyahay marka hadduu ismul istifhaam yahay waa waajib taqdiim laakiin hadduusan noqon waxa weeyaan yani markaa waajib ma noqonayo mawaadic kale way jiraan laakiin waxaa ugu caansan markuu noqdo khabarkii ismul istifhaam wayajuusu waxaa bannaan fii khabari hadihi alafcaal afcaashan khabarkooda waxaa ku bannaan an yatawasata inuu dhexdhexaysto baynaha afcaashin iyo bayna ismiha naxw wakaana xaqan calayna nasru lmuminiin weeyaane nasru waa ismigii xaqanna waa khabarkii wey wa qowlu shaaciri weeye falaysa sawaa'an caalimun wa jahuulu waxaa ka horraysani in jahilti nnaasa cannaa wa canhumu falaysa sawaa'an caalimun wa jahuulu salii weydii in jahilti nnaasa dadka haddaadan aqoonin cannaa annaga iyo wa canhum ayaga dadka ka warayso ka ayaga fiican falaysa sawaa'an kuwa siman maysan ahaanin caalima mid wax yaqaana iyo wa jahuulu midaan wax garanaynin ninkii samaw alle la odhan jiro yahuudiga ahaa ayaa iska leh oo inan ayaa waxay ka raacday nin carab ah marka inantiibu u gabiyaa oo wuxuu leeyahy dadka ma kala taqaanidi annagu yahuud baan nahay waxaan nahay nimankii markaasi ambiyada laga soo saari jiray culimaan nahay carabtu laakiin waa ummatun ummiya waladii bacata fi lummiyiina rasuula waa ummatun ummiya marka cid wax taqaana iyo cidan wax aqoon hasku doorsanin gabadhibu dari u soo salo tali weydii in jahilti naas dadka haddaadan aqoon cannaa annagoo yahuuda iyo wa canhum carab oo dad waraysa waxaa tidhahdaa bal carab iyo yahuud keebaa mudan laakiin iyagoo cilmi leh yahuud ayay garab mareen iyagoo cilmi leh casaw llaha calaa cilmin fahum maqduubuuna calayhim alla u carooday wayajuusu waxaa bannaan an yataqadama akhbaaruhunna khabarkoodu inuu soo hormaro ay akhbaaru hadihi lafcaal calayhina ay calaa hadihi afcaal afcaasha ilaa layse wadaamo laysii daamo mooyaane ka qowlika caaliman kaana zaydun weeyaane kaana caaliman kaana zaydun kanoo kale marka horumarkiisu waa iska jaa jaais weeye horumarka caalim ay kasoo horumartay kaana waa iska jaa jaais waajib maahan halkaa inoo joogo allahu aclam